alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray axwaalu lmustaxaada ahlucilmi waxay sheegeen mustaxaadada axwaasheedu inay kala duwanaanayso ay leedahay xaalaad kala duwan dariiqada kitaabkeennu marayna waa dariiqo sahlan marka loo eego culammada qaarkood siday mareen oo dariiqooyinka qaarkood ay ku dhisan yihiin ixtiyaad labadan markaa waa iyo alcaada yacnii qadra caadatiha ayaamihii muctaadka ay ahayd inay xayd ka hesho inay xayd ictibaariso waa waadix deliilkeeduna waa cadiy tamyiiskuna waa shay labaad oo lagu garan karo dhiiggii xaydka isagana deliilkiisu waa cadiya inkastoo deliilka ku saabsan ictibaarulcaada uu quwo badan yahy labadaa xaaladood marka la waayo ayaa khilaafka badan imanaya oo culammadu aada isugu khilaafeen saxiixu waxay tahay labadaba in la ictibaarinayo waxaase ictibaarka la horraysiinayaa caadada cala asaxiixi in sha allah waayo adilada ku soo aroortay ictibaarulcaada waa ka quwo badan tahay adilada ku soo aroortay tamyiiska xadiidka mas'alada ku sariixa ah tamyiiska sixadiisa waa la ysku hayaa waa la ysku khilaafsan yihi inkastoo afarka ibnu cabaas uu waafaqsan yihi ibnu cabaasna afarkaasi uu ka asaxay ama xadiidka kale ee isagu markaa culammada qaarkood iqbaalka iyo idbaarka ka dariishadeen tamyiiska ay ka dariishadeen bacdu ahlicilmi waxay u fasireen in marka caadadii lagu garanayo alayaam almuctaada lilxayd in lagu garanayo ay tahay arrin lagu garanayo iqbaalkaiyo idbaarka caadadii lagu garanayo riwaayo sidaa waafaqaysana waaba keeneenbo waa riwaayada matniga inooga qoran min xaysu tacliil waxay deliishadeen culammada odhanaysaa tamyiiska iyo caadadu hadday iskhilaafaan caadada la qadimayaa waxay yidhaahdeen tamyiiska dalaaladiisa uu ku tusinaya xaydnimada ku tusinaya wakhtiyada qaarkood bay dhacaysaa in ictibaar yeelanayn oo shuruudaha loo dhigaa ictibaarka tamyiiska waxaa ka mid mida ah aqalulxayd inaanu ka yaraan cinda shaaficiya shuruudo dhowray u dhigaan ictibaarka tamyiiska waxay yidhaahdeen ka sifadaa lihi ama raa'ixa ha noqdo ama midab ha noqdo ama wax la midee waa inaanu ka yaraan can aqali alxayd ee hadduu aqalu lxayd ka yaraado ictibaar yeelan maayo walow sifadiiba ha ku sugnaaday waxay kaloo shaaficiyadu yidhaahdeen waxaa loo shartinayaa waa inaanu ka badan dhiiggaa xooggalihi ee qawiga ahi bimacnaa sifadii leh ama raa'ixada ama khildada ama midabka sawaadka akfaru waa inaanu ka gudbin oo ka tallaabin markaana waxay yidhaahdeen culamaau shaaficiya hadduu markaa akarulxayd ka bato oo ka tallaabo muddadii akarulxayd ahayd xaalkaana muctabar ma noqonayo waa ay qirayaan in dalaaladiisu markaa ayna ictibaar yeelanayn waxaa kaloo loo shardiyaa bay yidhaahdeen waa inaanu ka yaraan dhiigga daciifka ahi oo bimacnaa sifadii xaydka ka bedelani aqalu tuhri waa inaanu ka yaraano markay leeyihiin dhiigga qawiga ahi waa inaanu ka yaraan aqalu lxayd waxay u jeedaan yowm waleyla waa inaanu ka yarayn shardiga labaad markay leeyihiin ka qawiga ahi waa inaanu ka tallaabin oo ka badan muddadii akarulxayd ahayd waxay u jeedaan shan iyo toban maalmood waa inaanu ka badan ee hadduu shan iyo toban maalmood ka bato ama yowm waleyla uu ka yaraado ictibaar yeelan maayo dhisiday shardiga saddexaad ku dhisayaan waxay leeyihiin dhiigga daciifka bimacnaa sifadii xaydka ka bedelani waa inaanu aqalu tuhri ka yaraan aqalu tuhrina agtooda waxay tahay shan iyo toban maalmood e hadduu aqalu tuhri ka yaraado markaana ictibaar yeelan maayo shardiga afraad waxay an yakuuna daciifu walaa'an ka daciifkii waa inu isku xigay marka shuruudo afaray u dhigeen marka idan dalaaladiisu maadaama isagoo joogta ay dhacayso wakhtiyada qaarkood aan ictibaar yeelanaynin waxay ku tusinaysaa mid dalaaladiisu mar walba la ictibaarinayo iyo mid markaa dalaaladiisu wakhtiyada qaarkood ay dhacayso aan la ictibaarinayn ka dalaaladiisu aynay dhacayn la ictibaarinayo baa ka xoog badan ka dalaaladiisu wakhtiyada qaarkood aynay ictibaar yeelanayn marka awalan waxay u noqonaysaa hadday in kaanat laha caada ayaam a caadaysatay dhiigga xaydku inuu ka yimaada hadday muctaadahay oo jirtay waxay u noqonaysaa ilaa caadatiha waana inagii soo aragnay bima tahbut alcaada bimara aw bimaratayn aw bialaas waa laysla oggol yahay saddex goor inay ku sugnaato caadadu laakiin wixii ka yar khilaaf baa ku jira cinda shaaficiya waxay leeyihiin mara quray ku sugnaataa alwejhi almuctamad cindahum wejiga agtooda muctamadka weji kale waa leeyihiin odhanaya laba goor bay ku sugnaataa laakiin muctamadka agtooda waxaa ka ah inay ku sugnaato bimara waaxida xanaabiladana waxaa agtooda muctamadka muctamadkaa inay saddex goor ku sugnaato xanafiyadana waxaa agtooda muctamadkaa inay laba goor ku sugnaato waayahay haddii caado gabadhaasi aynay lahayn oo waa mubtada'a markii ugu horraysaye uu xaydku ku bilaabmayba istixaadadu way la bilaabantay xayd ka horreeyey istixaadada damul istixaada ka horreeyey may lahayn ama dhiiggan oo soconaya ayaa markaa kii xaydkuna soo dhex galay oo ay ku bilaabantay waa mubtada ama muctaado waa ahayde caadadeedii way ilowday qadran wa mawdican laba shaybay labadaba labaduba ilowday waxay ilowday qadarka maalmaha ay xaydi jirtay imisay ahayd ma shan bay ahayd ma toddobay ahayd ma tobanbay ahayd miyay ka badnayd miyay ka yarayd waa ilowday tamaaman mawdiciisina waa ilowday ma bisha awalkeeday ahayd ma tobankeeday ahayd ma shan iyo tobankeeday ahayd ma labaatankeeda ahayd ma aakhirkeeda ahayd ma kala garanayso waxay la mid tahay mubtada'adiiba iyaduna la mid tahay waxay u noqonayaan labaduba tamyiizka in sifaadka dhiiggu leeyahay ay wax ku kala soocaan ayay u noqonayaan sifaadka dhiiggu leeyahay wax lagu kala soocayaana wuxuu noqonayaa ama midabka ama qarada uu leeyahay dhiiggu midna uu qara leeyahay midna khafiif yahay ama midna uu madow yahay midna uu cas yahay waxay ka cabbiraan culammada qaarkood quwada iyo dacfiga waa lagu kala soocaa marka quwadii waxay gudagelinayaan xaggii rasiinnimada iyo khafiifnimada rasiinka aba aqwa ah waxay gelinayaan xaggii midabka ayay gelinayaan waxay gelinayaan xaggii raa'ixada intaba quwaday soo gelinayaan hadday iskhilaafto oo sifaatkii qaarna ay kani yeesho sifaatkii qaarna kani yeesho waxaa la odhanayaa alictibaar lilaqlab keebaa sifaatkani ku sii badan yihiin raa'ixata dami lxayd keebaa leh keebaa qara lehoo adag keebaa midabkii madowga leh keebaa midabkiisu ka rasiinsan yahay midabka kale xataa madow haddii la waayo midabada kalea kale miisaan badan oo hadduu markaa midna noqdo casaan aada midna uu noqdo casaan khafiifa waxay leeyihiin kaa casaanka adag noqday isaga aqwa ah oo quwadii baa lagu kala eegay bacduulculamaa waxay qabaan dhiigga xaydku madow keliya weeye midab kale male mana sida ibnu xasmi ku tegey laakiin qowlkaas jamaahiirta culammadu waa khilaafsan yihiin waxay leeyihin midab kale oo aan madow ahayn waa yeeshaa waxaana u daliila xadiiska kudrada iyo sufrada ku saabsan kunna laa nacudu alkudrata waasufrata bacda atuhri shay'an mafhuumkiisu waxa weeye bacda atuhri haddaynay ahayn in xayd xisaabin jireen oy xayd ku tirin jireen mar haddii kudradii iyo sufradiiba xayd la ictibaarin jiray qabla tuhri tuhri intaanu caddaan ka hor maadaama xayd la ictibaarin jiray cinda asaxaaba waxay ku tusinaysaa midabada kalena inay noqon karaan xaydkii marka waxay yidhahdeen culammadu alaswadu aqwa min alaxmar walaxmaru aqwa min alashhab walashhabu aqwa min alakdar yani waxa weeye walakdaru yani saasay u wadaan marka maraatib bay ka calaamaadkaasaa markaa lagu kala soocayaa haddii labada midnaba la waayo oo ayaamo muctaad u ahaa ma jirin amaba waa jireene way ilowday qadarkoodii iyo mawdicoodii mid walba ayay ilowday waa suuradan saddexaad weeye sheekhu waxau uhi raximahullah alxaalat ahaalisa an laa yakuuna laha xaydun macluumun walaa tamyiizun saalix xaaladda saddexaad xaal yudakar wayu'annas xaalatun iyo xaalun mid walba waa la yidhahdaa xaalatun marka la yidhaahdo inay mu'annaso tahay waa iska caddahay xaalun marka la yidhaahdo lafteeda yudakar wayu'annas mar waxaa loola dhaqmaa sidii mudakar marna waxaa loola dhaqmaa sidii mu'annas idaa acjabadka min imri'in fadachu wawaakil amrahu walayaaliya fadachu wawaakil amrahu walayaaliya ida acjabatka waa ta'niisiyey caamilkii buu ta'niisiyey xaalun baanu ihi xaalatun ma odhan marka lafdiga oo mudakara ayuu wuxuu la dhaqmay sidii mu'anas waa sida haalibka in mu'anas loola dhaqmaa laakiin sida kalena waa jirtaa waxaa dhacday bacdu almashaayikh inay yidhahdeen xaal waxa weeye waa mu'anasun laakiin taasi waa halad hadda laakiin waa tii mu'anaska ahaydoo ta' baa la geshayba tan yada ishkaal ma laho waa iska waadix alxaalatu ahaalisatu xaaladda saddexaad an laa yakuuna lahaa xaydun macluum waa inaan u sugnayn xayd la yaqaan walaa tamyiizun saalix iyo tamyiiz saalix ah bimacnaa suubamaya in la aqbalo tamyiiz kasta lama qaato tamyiizkii shuruuduu leeyahay aqbalaadda la aqbalaayo oo marba ay ka dhalanaysaa qabuulka tamyiizkii la aqbalayo dee idiraab ka imanaya hadduu akaruxaydkii markaa uu ka gudbo ou ka tallaabo ama midabkii uu istimraaro isagoo madowgii abuu marka awalow aakhir sidii ku istimraaray de xaalka noocaasa ictibaar yeelan ma marka bisharti tamyiiskaasi waa inuu yahay saalix waa inaanu midabkaas marka waxa weeye aanu ku wada baaqi noqon ama kildada iyo qarada iyo adaygaa ku wada baaqi noqon ama raa'ixada aanu ku wada baaqi noqon amaba akaruxayd aanu ka tallaabinoo ka gudbin waxaynu marray akaru inay noqonayso toddoba-iyo toban maalmood waayah bian takuuna alistixaadatu mustamiratan min awali maa ra'at dama wa damuha calaa sifatin waaxida suurada ay ku dhacaysu kuu sheegayaa tamyiiz saalix inaanu jirin xayd macluum ina aanu jirine bian takuuna inay ahaato alistixaadatu istixaadadu mustamiratan mid daa'imtay min awali ma ra'at dama markay dhiigga aragtay laga soo bilaabo ee ugu horraysay daa'imtay dhiiggu waa ka yimi waana istimraaro wuxuu noqday mid daa'ima wadamuha damuha calaa sifatin waaxida mar haddii markii ugu horraysee dhiiggu ka yimi oo aynay xayd hore u helin dhiiggaasi uu noqday dhiig daa'im oo joogto ah meesha waxa ka baxday yacni caado ay u noqotaa inayna jirin caado khaasoo iyada u sugnaatay oo ay u noqotaa ma jirto wadamuha damuha calaa sifatin waaxida dhiiggeeduna wuxuu ku sugan yahay sifo keliya aw calaa sifaatin mudariba ama sifo keliya kuma sugnaye sifooyin iska hor imanaya ayuu ku sugan yahay sifaadka mudaribka ah ee uu ku sugan yahay waxay noqonaysaa dhiiggiiba markaa wuxuu noqday madow maalmo markuu madow ahaa ayuu haddana isbedelay wuxuu noqday khafiif ayaamo yar dabadeed buu haddana soo noqday madow buu ku noqday haddana khafiif buu noqday haddana madowgiibuu ku noqday haddana khafiif buu ku noqday yacni waxa weeye bishii gudaheediibuu intaasoo goorna madow noqday intaasoo goora u dhaxaysana wuxuu noqday midab aan madow ahayn ama intaa rib buu noqday intaana khafiif buu noqday mar hadday caynkaa iyadaa tahay oo waxa weeye uu noqonaayo inuu intaasoo goor mar walba soo noqonayo isagoo madow ah bimacnaa toddoba maalmood buu madow ahaa dhowr maalmood ba haddana markiisa markaa waxaan ahaa midabaan madow ahayn haddana waa soo noqday wuxuu ku noqday markiisa waxaa madowgii saddex afar maalmood markuu waxa weeye yacni ahaa casaan ama markaa mid khafiifa ayuu haddana wuxuu ku laabtay madowgii shan maalmood oo kaleu haddana madow ahaa khafiifkiibuu noqday madowgiibu haddana dib ugu laabtay khafiifkiibu haddana noqday madowgiibu haddana dib ugu laabtay intaa dhammaanteedna waxay dhacaysaa bil gudaheed waayahay marka wuxuu noqday sifaat mudariba mid ku suganoo aan sidaa lagu qaadan karin tamyiiz ahaan loo ictibaarin karin aw calaa sifaatin mudariba ayuu ku sugan yahay oo iska hor imanaya oo iskaraacaya bimacnaa iskhilaafaya oo laa yumkinu an takuuna xaydan ayna dhici karin inuu xayd noqdo fahadihi tacmalu bicaadati haalib innisaa tani waxay ku camal falaysaa oo ku dhaqmaysaa dumarka badankooda caadadooda fa yakuunu xayduhaa sittata ayaamin aw sabcatan min kulli shahrin wuxuu noqonayaa xaydkeedu lix maalmood ama toddoba maalmood bil kastaba yebtadi'u min awali almuddati alatii ra'at fiiha addama waxaana lixdaa maalmood ay ka bilaabmaysaa ama toddobadaa maalmood muddadii ugu horraysay ee dhiigga ay aragtay bay ka soo bilaabaysaa lixdii maalmoodee ugu horreeyey ama toddobadii maalmoodee ugu horreeyey bay waxay ka dhigaysaa inuu yahay xayd wamaa cadaahu istixaada wixii ka soo hadhayna waa istixaado yani waxay ictibaarinaysaa inay istixaado tahay mihaalu dalika taa tusaalaheedu an tara dama waa inay dhiigga aragto awala maa taraahu markii ugu horraysay aragtay fi alkhaamisi min ashahr maalinta shanaad ee bisha ka midka ah ayay aragtay dhiigga wayastamiru calayha dhiiggaasi waa ku daa'imayaa oo ma go'ayo min ayri an yakuuna fiihi tamyiizun saalixun lilxayd iyadoo aanu jirin waxay xaydkii ku soocdo oo u suubama inay ku soocdo inaan ahayn inaanu dhiiggaa ku sugnayn waxay dhiiggii xaydka ku soocdo kaga soocdo dhiigga kale waxay kaga soocdana ma hays oo dhiiggaa kuma sugna amaaraaday ku garato dhiiggii xaydka kaga garato dhiigga kale ma hayso laa bilownin walaa hayri midab marka ay ku soocdo ma hayso waxaan midab ahayn ay ku soocdana ma hayso waxaan midabka ahayn muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa khildada iyo adayga uu qarada leeyahay ka kalena khafiifsan yahay wuxuu noqonayaa raa'ixada uu leeyahay oo raa'ixatu damil xayd ayuu mid leeyahay inta kalena ma laha marka raa'ixadana waa lagu socaa alam buu leeyahay ta'allum oo markuu soo baxayo xanuun bay dareemayse dhiigga kale markuu soo baxayona xanuun ma dareemayso marka wuxuu noqonayaa calaamaadka hadduu leeyahay tamiiz buu noqon lahaa bishartihi hadday shuruuddiisu dhammaystiranta calaamaadkaasaa lagu soo celaa marka calaamaad lagu sooco laa bilownin walaa hayrihi meesha ma yaalo oo dhiiggaa kuma sugna fayakuunu xayduhaa min kulli shahrin sittata ayaamin aw sabcatan wuxuu noqonayaa xaydkeedu bil kastaba lix maalmood ayuu ka noqonaya ama xaaluu bil kasta ay ka mid yihiin lixda maalmood ee soo socdaa wuxuu noqonayaa lix maalmood aw sabcatan ama toddoba maalmood bay noqonaysa oo tabtadi'u ka bilaabmaysa min alyowmi alkhaamisi min kulli shahrin yani maalinta shanaad ee bil kasta ka mida ah, waxaa loo jeedaa shahri qamari axkaamta sharcigu shuhuurtay ku xidhan tahay waa ashuhuuru alqamariya lashamsiya waa bilaha qamariga ah ee dayaxa laga tiriyo bisha laga tiriyo ashuhuuru shamsiya maaha bilaha markaa qoraxda laga tiriya maaha axkaamta sharcigu waxay ku dhisan tahay shuhuurta qamarigay ku dhisan tahay lixadiisi xamnata binti jaxshin radia allaahu canha waxaa u daliila xadiiska xamnata binti jaxshi xamno oo ina jaxshi ah xadiiskeedii radia allahu canha annaha qaalat inay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innii ustaxaadu xaydatan kabiiratan shadiida anigu istixaadan helaa yacnii dhiig ayaa iga yimaada dhiiggaasoo fara badan oo aad u daran yani badnaanshihiisu daran yahay xaydatan kabiiratan shadiida yacnii xayd fara badan baan markaa yani dhiig badan baa iga yimaada oo aad markaa waxbay u badan famaa tara fiiha maxaad waxa weeye ka aragtaa bimacnaa ka ogtahay xukum ahaan qad manacatni asalaata ama manacatniya asalaata waasiyaama labadaba iska banaan waxay ii diidday dhiiggaasi istixaadadaasi salaaddii iyo soonkiiba waa ii diidday faqaala ancatu laki ay asifu laki isticmaala alkursufi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam ancatu laki alkursufa waxaan kuu sifaynayaa oo kuu sheegayaa cudbiga marka calaa sabiili tawdiix ama tafsiir ayuu sheikhu wuxuu ugu daray inuu beyni qowsayn geliyo asifu laki isticmaala alkursufi marka asifu laki isticmaala waxa weeye waa tafsiir waa jumla tafsiiriya au ku fasiraya ama bayna shartatayn ha laga dhigo ama bayna qowsaynba ha laga dhigay ancatu laki waxaan kuu sifaynayaa alkursufa ay asifu laki isticmaal alkursufi waxaan kuu sifaynayaa inaad kursufka isticmaasho min baabi xadfi lmudaaf wa huwa alqutnu kursufku waa cudbiga tadaciinahu waxaad dhigaysaa cudbigaas cala alfarji xubinta tarankaad saaraysaa bimacnaa sidii wax ku gufaynayo kale aad ka dhigaysa fa innahu yudhibu addama wuxuu tegsiinayaa dhiigga oo cudbigu waa dhiig joojinoo kale waayahay dhiiggu qaalat huwa akfaru min dalik waxay tidhi gabadhii waa ka badan yahay wax cudbi joojiyo waa ka badan yahay wa fiihi qaala xadiiska waxaa ku sugnaa inuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innamaa haada rakdatun min rakadaati shayaan kani waxuu ahaaday oo qura haraati haraatiyaha shaytaanka ka mid a ah. yani rakda waa haraati fataxayadii sittata ayaamin aw sabcatan waxaad xayddaa oo bimacnaa xayd ictibaarisaa lix maalmood ama toddoba maalmood fii cilmi illaahi tacaala yacni sidii ilaahay uu ku ogaa ama siduu ilaahay ku ogaysiiyey ee ku garansiiyey yacnii lix maalmood ama toddoba maalmood ictibaari oo ka soo qaad inay xayd tahay umma ikhtasilii intaa dabadeed maydho xataa idaa ra'ayti ilama iyo aad aragto annaki qad tahurtii inaad daahir noqotay wastanqayti inaad markaa noqotay mid daahir oo bimacnaa nadiif ah oo dhiig ka nadiif ah fasallii waxaad tukataa arbacan wa cishriina afar iyo labaatan habeen tuko afar iyo labaatan habeen tuko aw alaaan wa cishriina leyla ama saddex iyo labaatan habeen tuko wa ayaamaha iyo maalmahoodaba tuko wa suumii soon alxadiisa ay akmil alxadiisa xadiiska dhammaystir rawaahu axmedu wa abu daawuuda waatirmidiy wa saxaxa wa naqala can axmeda annahu saxaxa wa can ilbukhaariyi annahu xasana xadiiska horena waa u soo maray marka culamada qaarkood waa quweynayaan xadiiska tirmidina waa saxiixiyey imaam axmedna waa saxiixiyey bukhaarina waa taxsiiniyey wuxuuhi waa xasan culamo kaleo waa jiraan wa taxsiiniyo yidhi xadiisku calaa kulli xaal xadiiskan marka in la saalix lilixtijaaj uu yahay ayaa laga qaadanaya waayo ibnu caqiil ninka la yidhahdo sanadka ku jira marka ay wax ka warinayaan reer ciraaq markay wax ka warinayaan riwaayadiisa waa la ictimaadaa laakiin reer shaam markay wax ka warinayaan ayaa idiraabka iyo dacfigu ku badan yahay iyo takhliidku xadiiskanna ninka ka warinayaa waa ciraaqi saas aawadeed bukhaari laftiisu wuu kala saaray labada xaal wakadalika ibnu cadiy marka waxay noqonaysaa xadiidkan in isagana la ictimaado waayahay wa qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam sittata ayaamin aw sabcatan laysa litakhyiir intan hore wuxuu sheikhu inoo sheegay gabadhii haddii caado ayaamo ay u baratay aanu jirin oo caado ay u noqonayso yada khaas ku ihi aanu jirin sifa dhiiggu ay ku kala soocaysaana aanu jirinoo tamyiiz saalixna aanu jirin ma soo hadhin mooyaane inay caado caama u noqoto caadada caamkay u noqonaysaa maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa dumarka kale intay xaydaani haalibka ah inay ka xayd yeelato oo xayd ictibaariso haddaba culamada qaarkood waxay dhahaan waxay u noqonaysaa dumarka qaraabadeeda qaar waxay yidhahaan casabadeeday u noqonaysa casabadu waxay noqonaysaa wixii xagga aabbaha ka yimi ee laakiin xaggii ree abtiga waxa ka yimi ama hooyada ka yimi yani taas ma eegeyso waxay yidhahaan sida maharulmisligaba looga eegaayo yani nisa'a casabatiha meherka lagu meheriyo kale iyadana in loo yeelayo hadday mufawado ahay meherna u waajibay meherkii wuxuu ku waajibayaa imaa bidukhuul wa ima bilmowt hadduu ninku gabadha u tago meher baa u waajibay hadduu ka dhintanayaan yaanu uba teginbe markaana meherku waa u waajibayaan meherku waa u waajibaya meher dhammaystiran baa waajibaya hadday mufawado ahayd dee ninku uu furay un bes bes waa meheriyey dabeedna wuu talaaqay markii hore mufawaday ahaydee mafruudo ma ahayn xaalka caynkaasa waxay yeelanaysaa mutca yeelanaysa mutcatu talaaq waaya markaa sida loogu noqonaayey nisaa casabatiha mahrulmiligaba ayaa kanna nisaa casabatiha in loogu noqdayd waa qawl qawl labaad wuxuu leeya maya arrinkani waa arrin ku saabsan hiddo ku saabsan hidduhuna waa wiraasi waa wax markaa waxaweyn yacni ay dadkii kala dhaxlayaan waxyaalaha markaa hiddadiiyo wiraasada ku saabsanna xagga markaa aabbahana waa ka imanaysaa xagga hooyadana waa ka imanaysa marka macno loogu gaar yeelaa nisaa casabatiha meesha ma taala ee waxaad tidhahdaa dumarka qaraabadeeda ah sawaa'un kunna min jihati alaab am min jihati alum labada geesood geestay doonaanba ha ka yimaadaane kuwaasay caadadoodii u noqonaysa maxaa dumarka walaalaheed iyo eedooyinkeed iyo ilmaadeeradeed iyo hooyadeed iyo habaryaraheed iyo waxa weeye kuwa ilmaabtiga yihiin waa halu halumajara siday u xaydaan oo kale ayay iyaduna ictibaarinaysa inuu xaydkeedii yahay haddii ay iskhilaafaan oo gees haalib u yihiin geestay haalibka u yihiin bay ictibaarinaysa culamada qaarna waxay yidhahdeen waxay u noqonaysaa dumarka caamka ah dumarkaa guud ama qaraabo ha ahaadaan ama markaa yaynay qaraabo ahaane sida haalibka u ah xaydkooday u noqonaysa martabadan markaa ma marayaan culammada qaarkood dumarka khaaska iyada ku ah oo qaraabadeeda ah ee waxay leeyihiin haalibka dumarku xaydkoodu intuu yahay baa la ictibaarinaya haalibkana dee xadiiskaaba inoo sheegay haalibku waa lix ama waa toddoba khalaas waaba dhammaatayba in wax la baarbaaro waxaynagaga filan inta xadiisku sheegaya intaasina waxay ku dhacaysaa haalibkii ilaa agsarkii inay noqonayn waa laisla ogolyi aqaligii inaynay ahaynna waa laisla ogolyi idan waxay noqonaysaa in la yidhaahdo intaa xadiisku sheegay lix maalmood ama toddoba maalmood oo haalibu annisaa ay ku xaydaan ayuunbaa ictibaarku noqonaysa xaggee laga tirinaya haddaba waxaa laga tirinayaa markii ugu horraysay dhiigga ay aragtay ayay ka tirinaysa bil walba maalintii dhiigga ay aragtay ugu horraysay haddii bisha shanteedii ay tahay haddii bisha kowdeedii tahay haddii bisha tobankeedii tahay maalintaasay lixda maalmood ama toddobada maalmood ka tirinaysa dabeedna lixdaa maalmood ama toddobadaa maalmood markay tirsato wixii ka dambeeya waxay ictibaarinaysaa annahaa daahir daahir inay tahay bay ictibaarinaysa waxay noqonaysaa inay markaa maydhato oo dhiiggii xaydka ka maydhato oo ictibaarisa nafteedu inay daahir tahay dhiigga iska maydho xubintiina markaysa markaa ay gufayso cudbiga ay saarto yacni waxa weeye marana ku xidho sidaynu markaa ku arki doonno xadiiska dambe aynu ku arki doonno fatalajamii farsamada caynkaasa markay samayso degdeg bay u weysaysanaysaa dabeedna degdeg bay u tukanaysaa taa yacni waxaway wakhtiga weysaysanayso dib buu inooga sheegi doonaa lixda maalmood iyo toddobada maalmood ma takhyiir baa mise waa taxari iyo ijtihaad bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen waa takhyiir waa arrin la doorransiinaya bay yidhahdeen iyadaa u door leh laakiin qowlkaasi waa daciif wain qaala bihi bacdu ahli ilcilm culammada qaar habay yidhaahdaan be waa qowl daciifa ah waayo siday gabadhu khiyaarkeeda iyo shahwadeeda iyo doonitaankeeda bes yadan wax alla waxay u eegaysaa jirin ay marna u dooranaysaa waxay u cuskanaysaa yana jirin bimujaradi iraadatiha inay doorato salaaddu inay waajib ku tahay iyo inay doorato inaynay waajib ku ahayn ya cibaadadan waajibka ah yadaa hadday doontona waajib iskaga dhigaysa bimujaradi iraadatiha wax alla waxay u cuskanaysaa yana jirin aslan hadday doontana iyadaa iska ridayso odhanaysa waxaan ictibaariyey toddoba maalmood inuu yahay xaadkaygu maxaad ku ictibaarisa saasaan jeclaysta hada laa yasuuqu saa'iq maaha marka toddobada maalmood iyo lixda maalmood waa cala taxari cala ataxari walijtihaad bay noqonaysa sida saxiixa qowlka takhyiirku waa daciif oo waxay ku ijtihaadaysaa talow ansabma waxa u ah lixda maalmood ama toddobada maalmood teeba ansab u ah dadka xigtadeeda iyo qaraabadeedu tay u badan yihiin ma lixday u badan yihiin ma toddobaday u badan yihiin hadday aragto dumarkii qaraabadeeda ahaa muddaday xaydayaan inay u badan tahay lix maalmood qaalibkoodu tactabir sittata ayaam inay xayd tahay hadday aragto dumarkii qaraabadeeda ahaa haalibkoodu inay toddoba maalmood xaydayaan waxay ictibaarinaysaa xaydkeedu inuu yahay toddoba maalmood waa qariina qariinada noocaasay ictimaadaysa haddii dumar qaraaboo gaara ayna lahayn ilwaa dhici kartaa gabadhu inayna yeelanba dumar yacni qaraabo ah waxaa dhici karta dee laf weyn oo markaysa markaa yani meel fog ah keligeed wax dumaraba inay ka joogto iska dhici karta calaa hada maxay samaynaysa dumarka beledkeeda iyo bii'adeeda joogtaa ayay eegaysaa haalibkooda ma waxay xaydaan sitata ayaam mise waxay xaydaan sabcata ayaam hadday haalibku noqoto toddoba maalmood oo toddoba maalmood bay ictibaarinaysaa hadday lix maalmood noqotana lix maalmood bay ictibaarinaysaa qolyaha maalikiyada la yidhaahdaa waxay leeyihiin mas'alo ay a'immada kale kala shaad noqdeen waa masale layaha masalatu alistidhaar masalada istidhaarka layaha waa maxay gabadhi masalan waxay leeyihin o kale waa mubtada xaydkii iyo istixaadadii baa ku wada bilaabmeen markay ku wada bilaabmeen muddadan marka la helo haddii waxa weeye tamyiizkii xataa la arki waayo toddobada maalmood ama lixda maalmood markay dhammaystirmaan saddex maalmoodoo istidhaar la yidhahdo waa inay kusii dartaa masalan gabadhii baa mubtada'a ah. iyadoo mubtada'a ah baa istixaadadina bilaabanta xaydkii istixaadadii markay isku bilaabantay iyagu tamyiiskay ictibaariyaane tamyiizkii markay eegeen waxba waa ka arki waayeen maxaa loo noqonayey haalibkii maaha sittata ayaam oo sabcata ayaam haalibkii marka loo noqdo waxay leeyihiin waa in lagu sii daraa saddex maalmoodoo kabis ah oo la doonaayo in lagu caddaysto oo lagu muujisto yacni waxa weeye daahirnimo ma la helaya saddexdaa maalmood waxay istidhaar baa leeyahay waxay u cuskadeen xadiis daciifa xadiiska daciifka wuxuu sheegayaa ana asmaa'a binta murshidin kaanat tustaxaadu fasalat inabiy sala allahu aleyh wasalam faqaala laha uqcudii ayaamaki alatii kunti taqcudiina uma istadhirii bihalaain uma iqtasilii wasallii weliba caadadiina dee waxa weeyaan waa daahirka riwaayadu waaba sheegaysa xadiiskaasi waa daciif ibnu xasmi iyo ibnu cabdilbar labaduba waxay sheegeen inuu daciif yahay waxay kaloo usii sii deliishadeen qiyaasan calaa bayci almusaraah taloo calaaqada ka dhexaysaama neefkii la soo gaaxiyey ee dabeedna sidaa lagu iibiyey ee noocaa khararkii ku jiray ruuxii markuu hadhow liso markuu ogaado markaysaga neefkani caanahan inaanu lahayn saddex maalmood gudaheed buu wuxuu ku lahaa khiyaar salaasata ayaam oo musaraadka ku soo arooray na waa uga qiyaasanana bay yidhahdeen waxay ka mid tahay min alqaraa'ib way wax munaasaba oo ka dhaxaysa tan iyo taas meesha ma muuqato waxay ka mid kulli xaal culammada badankoodu istidhaar qabaan badanku waxay u sheegeen maalikiyo istidhaar bidaa wa talab aduhuur ay duhuur uhri laakiin ibnu cabdilbar wuxuu u naqliyey istidhaar bitaa kaannahu talabu uhri tahay waayahay wa qowluhu sala allahu alayh wasalam sittata ayaamin aw sabcatan marka gabadhii waxay daahir noqonaysaa saddex iyo labaatan maalmood waxay gabadhii daahir noqonaysaa saddex iyo labaatan maalmood ama afar iyo labaatan maalmood hadday lix maalmood xayd ictibaariso waxay noqonaysaa inay afar iyo labaatan maalmood ay daahir noqoto hadday toddoba maalmood xayd ka soo qaaddo xayd ictibaarisana waxay daahir noqonaysaa saddex iyo labaatan maalmood waa saas bil kastana saasay samaynaysaa wa fii riwaayatin liabii daawuuda wakadaliki fafcalii fii kulli shahrin kama taxiidu annisaa'u wa kama yani bil kasta saasoo kale sameeya oo lixdaa maalmood ama toddobadaa maalmood baad ictibaarinaysaa inay tahay xayd ka warran hadday garan weydo markii ugu horraysaye uu ku bilaabmay xaydku ayay garan weydeen halkaa suwar baa imanaysa suwarkaa waxaa ka mid ah tii aan labada wada ilaawine mid ahaan xasuusan masalanoo kale waxay xasuusan tahay qadarka maalmahay xaydi jirtay laakiin waxa ilowday mawdicii uu lahaa ilowday goormuu xaydkaasi ku bilaabmi jiray bisha goormuu kaga bilaabmi jiray ma kowdeeda ma toddobadeeda ma tobankeeda ma labaatankeeda ma shan iyo tobankeeda ma shan iyo labaatankeeda ma kala garanayso laakiin waxay garanaysaa inay xaydi jirtay toddoba maalmood goorta laakiin uu ku soo bilaabmi jiray ma garanayso waxay yidhaahdeen culammada qaarkood waxay ka soo tirinaysaa min awali ashahri alyowm alawal min ashahri dhiiggii mar hadduu caynkaa yahay ya markaasay ka soo tirinaysaa waa haddii aanu go'ayn hadduu go'ayo oo wakhti yar maqnaanayo sida masalan wuxuu maqnaanayaa markaysa markaa waxaan yani laba saddex maalmoodoo kaleu maqnaanaya cala sabiil misaal inta kale waa joogto markaana waxay ka tirinaysaa marka ugu horraysee dhiiggu imanayo bay ka bilaabaysa ha ahaato awalka ha ahaato markaa tobanka ha ahaato shanta ha ahaato shan iyo tobanka taasi waa sahal wakhtina dhiiggii waa go'aya wakhtina waa bilaabmaya marka uu bilaabmaye ugu horraysay ka soo waa waadix haddaanu go'aynba ou mustamir yahay awalow aakhir waana garan weyday goortii dhiiggana ku bilaabmay ugu horraysay taarikhdu intay ahayd waa garan weyday waxay yidhahdeen culammadu waxay ka soo tirinaysaa min awali shahri mar haddaynay caado ay u noqonaysaa jirin qadar mucayan wakhti mucayanoo ay ka soo tirisaa tamyiiz saalixi aanu jirin ya waxay noqonaysaa inay ka soo tiriso min awali shahri bil kasta awalkeeda bay toddobadaa maalmood ama lixdaa maalmood xayd ahaanaysaa sidii xayd gabar xaa'idaa u macaamilaysaa kadibna tactabiru annahaa taahir waa ka maydhanaysaa waa tukanaysaa waa soomaysaa waa haakada masalan waxay garanaysaa qadarka maalmahay xaydi jirtay inuu ahaa shan maalmood laakiin mawdiciisii garan mayso lix maalmood ama toddoba maalmood xaaladda xayd ma ictibaarinaysa nafteedii caadadeedii khaaska ahayd waxay xasuusan tahay qadarka maalmuhu inay shan ahaayeen tactabiru bicaadati nafsiha laa bicaadati hayriha laakiin mawdicii maadaama aynay garanayn waxay ka soo tirinaysaa min awali shahri ayay ka soo tirinaysaa ka warran hadday garato nuska dambe inuu ahaa gabadhii garan mayso mawdica uu ka ahaa laakiin bishii waxay u qaybsantahay laba nus annisfu alawal iyo annisfu ahaani waxay xasuusantahay annisfu ahaani inuu ahaa oo nisfi alawal aanu ahayn nisfu haani goortuu ka ahaana garmayso waxay ka tirinaysaa min awali nisfi ahaani bay ka tirinaysaa nisfiga labaad awalkiisay ka tirinaysaa mar haddaynay mawdici garanayn cala waa saas bacduulculamaa yidhi waa jiraan mar walba waxaa laga tirinaya min awali shahri mar haddaynay mawdicii garanayn farqina ma kala lahaa nisfu alawal iyo nisfu aani xataa iyadoo le markaa nisfu aani buu ahaa mar hadday mawdicii garan weyday min awali shahri ha laga soo tiriyo qowl siaa odhanaya waa jiraa laakiin yadharu annahu daciif xaysu tacliil waxaad moodaa inuu qowlkaasi daciif yahay waayo marba hadday ku garanayso nisfiga dambe inuu ahaa sidaa ku og tahay in la yidhaahdo maalintii haddaanad garanayn la ictibaarin maayo garashadaada nisfiga dambe ku garanayse ilaaba ilaa bisha awalkeeda ka soo qaad laa maxalla lahu min alciraab ya marka taasi wuxuu noqonayaa mid halata ayay noqonaysa sidaa haddaba markay samaysay waxay noqonaysaa intaa ay ictibaarisay inay daahir tahay way maydhanaysaa xaydkii bay ka maydhanaysaa way weysaysanaysaa way tukanaysaa way soomaysaa faral iyo sunne kay doontaba faralkii way soomaysa sunno waxay doontana waa soomayse xaaladda caynkaas hadday sidaas tahay oo aynay mawdiciina garanaynin mala awaalka ay ku samaysay hadhow qalla ma saaranya mise ma saaraan oo soonkii ma qallaynayso fuqahada qaarkood waxay yidhahdeen haa waa nooca mutaxayirada ay yidhaahdeen oo waxay yidhahdeen bishoo dhan ta marka waxa weeye waxba kala garan weydey iyagu waxay leeyihiin innaba waxay ku kala saartay haddaanu jirin wuxuu ku kala duwan yahay aynay jirin waxay noqonaysaa inay marka waxaweyaan iska yani waxa weeyaan soonto almutaxayira bishoo dhan waa soomayse bil kalena waa soomayse laba bilood inay soonto baa saaran kulaha maxay laba bilood inay soonto u saarantay iyagu markaa ma qabaan qolyaha caynkaa odhanaya in toddoba maalmood iyo lix maalmood lagu ictibaarinayo waxay leeyihin akarulxayd ayaa xayd la ictibaarinaya waayo gabadhan lix maalmood iyo toddoba maalmood in loo cesho dee waxa dhici karta markaysaga lixda maalmood ama toddoba maalmood inayna xaydin ee xayd intii ugu badnayd ay xayday intii ugu badnaydna goortuu yahay aynu ka tirinno garan mayno maadaamay sidaas tahay waxay yidhahaan ixtiyaatan waa ina cibaadada iska wadaa ixtiyaatan marka iska waddo iska soontoo soddonkaba dadka la dhammaysato waxa uga xasilaya bay yidhaahdeen inta la hubaa afariyo toban maalmood afariyo tobanku say ugu xasilaya agsarulxayd ka soo qaado shan iyo toban buu ahaa waa shan iyo toban soo bishii soddon bay ku dhammaato soddon bay soontay maxaa haddaba shan iyo toban ugu soo reebi weydeen waxaan ugu soo reebi weyne bay yidhahdeen waxaa aqbali kartaa maalin dhexdeed maalinnimadii inay xayday wakhtigii duhurka oo kale ama markaysa wax la mida ama casarka ama barqada oo maalintaas soonkeedu tago maalintaasuu markaa halkaasi waxay noqonaysaa inay maalini go'do shan iyo tobankii maalmood inay raacdo markaysa waxaan maalin xagganna ka kala badhanto xagganna ka kala badhanto shan iyo tobankii ay noqoto laba maalmood inay ka dhexeeyaan labada maalmood ay ugu baalinayan marka lix iyo toban maalmood baa halkaa ka iman kara xaasilku waxaa u soo kara afar iyo toban maalmood bishii hadday sagaal iyo labaatan ku dhammaatana xaasilka waxaa u soo hadhi karay yidhahdeen saddex iyo toban maalmood bil labaad markay soonto isla sidii bay tahaye intii in laeg baa u soo hadhaysa intii in laeg markay u soo hadho waa inay haddaba raacisaa waxa ka dhiman afar iyo toban iyo afar iyo toban laysu geeyey waxay noqonayaan siddeed iyo labaatan bishu hadday ku dhammaatay soddon waa in laba maalmood raacisaa labadii maalmood laftoodana waxay yidhahdeen ixtiyaadkaasoo kale u samaynaysaa oo waa inay markaa soontaa ugu yaraan lix maalmood haddii la kala googoynayo waa inay soontaa bacdina waxay yidhahdeen shan haddii laakiin la xidhiidhinayo waxay yidhaahdeen siddeed iyo toban maalmood wax ka yar xidhiidhin ugama suuro gelis siddeed iyo toban maalmood markay soonto oo xidhiidh ah ayaa la hubaa in laba maalmood u sugnaadeen haddii la kala goynayo waxay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen ilaa lix maalmood waa inay soontaa oo masalan oo kale saddexda bisha ugu horreeya oo koowaad iyo labaad iyo saddexaad deedna waa afuraysaa ilaa shan iyo tobanka maalmood dhammaystirmaan lixiyo tobnaad iyo toddobiyo tobnaad iyo siddeediyo tobnaad bay haddana soomayse marka waxay soontay lix maalmood oo aan xidhiidh ahayn laba maalmood qaطcan waa uga sugnaanayaa bay yidhahdeen qaطcan laba maalmood waa ka helaysaa oo soon ah waa helaysaa sidii ku helaysaana waxay noqonaysaa hadduu awalka bisha ku bilaabmay xaydkii maalinta lixiyo tobnaad waxay imanaysaa ama maalinta toddobiyo tobnaad waxay imanaysaa iyadoo daahir ah ayuu imanaysa maa laga daayo haddaba marka waxa tan kale siyaadada ah oo la yidhaha toddobiyo toban maalmood waxay dhahen toddobiyo toban maalmood haddaad tidhahdo xidhiidh ah waxay aqbali kartaa maalinta koowaad bartankeeda maalinimadii iyadoo la joogo duhurkii oo kale inuu xaydku ku yimi ama casarkii oo kale shan iyo toban maalmood marka laga tiriyona wakhtigaa wakhtigiisuu ka go'ayaa oo maalinta lixiyo tobnaad ah taa macnaheedu waxay tahay maalinta koowaad iyo maalinta lixiyo tobnaad midna soon uma jiro calaa haadaa waxay noqonaysaa toddobiyo tobnaad iyo siddeediyo tobnaad ayaa soonka u sugnaanaya bal ka warran laba bilood oo xidhiidh ah laba bishii ramadaan iyo bil kale iyo siddeed iyo toban maalmood oo kale intaasoo dhan ha soonto yani waxa weeye waa xukun aad iyo aad u adag wa qowluhu sal allahu aleyh wasalam sittata ayaamin aw sabcatan laysa litakyiir wa huwa lilijtihaad fatanzuruu fima huwa aqrabu ilaa xaaliha waxay eegeysaa waa ijtihaad wey arrinka laga ijtihaadayo taxari lagu samaynayo fatanduru waxay eegaysaa fiima huwa aqrabu ilaa xaaliha cidda ugu dhowaanshaha badan xaalkeeda oo minman yushaabihuhaa ka mida cidda shabbahaysaa khilqatan xagga abuurka wa ku dhow sinan xagga da'da wa raximan ama wa xagga marka waxa weeye raximka iyo raxim ahaanba raximan markay tahay takfiif baa lagu samayn karaa markaa raxman baa la odhan karaa abadabdinaya ruxman wa raxman xagga marka waxa weeye raximka iyo xagga da'da iyo xagga khilqada yani badankiiyo jidhka cidda marka ugu shabbihitaanka badan ayaa markaa eh, ay eegaysa wa fii ma huwa aqrabu ila alxaydi min damiha iyo waxa u dhowaanshaha badan oo dhiiggeeda ka mida waxa xayd u dhowaanshaha badan oo dhiiggeeda ka mida wa naxwa dalika iyo ashyaada lamida ayay eegaysa oo min alictibaaraat fain kaana alaqrabu an yakuuna sittatan jacalathu sittatan waxaa u dhowaanshaha badan inu lix maalmood ahaado jacalathu sittatan lix bay ka yeelaysaa wain kaana aqrabu an yakuuna sabcatan jacalathu sabcatan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wsala allahu ala muxamed wala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirray axwaashii ku saabsanayd axwaalu almustaxaada khulaaso ahaan waxaynu aragnay gabadhii mustaxaadada ahayd saddex xaal baa shiikhu u qaybiyey saddexdaa xaaladood ee uu qaybiyey waxay ku saabsan tahay inay caado macluuma leedahay oo way garanaysaa qadarkii maalmaha maalmahay xaydi jirtay waa garanaysa mawdiciisina waa garanaysa bisha maalintay ka xaydi jirtay taarikhdu intay ahayd ashahr alqamari way garanaysa taasi waxay u noqonaysaa haddii istixaada markaa ku dhacdo iyadoo caado macluuma leh qadarkii caadadeeday u noqonaysaa intiibay ka dhigaysaa xayd tamyiiz ha yeelato ama yayna yeelan cala asaxiix waana sida markaa imaam axmed riwaayada mashhuurka uu ku tegey akarulxanaabilana ay mareen waana sida abu xaniifana qabo isagu tamyiiz wax la yidhahda ma qabo shaaficiyadana waxaa ka waafaqay sidaas in caadada la qadimaayo abu saciid alistakri iyo ibnu khayraan labadaasoo asxaabu wujuuha shaaficiya ku jira ayaa madhabkaasi la qawi noqday oo iyagu maray taqdiima alcaadati cala altamyiiz axaadiista mawduuca ku soo aroortayna waa siday ugu xoog badan tahay waa siday badankeedu ku soo aroortay waxaana caadada looga hor hormarinayaa tamyiizka waayo dalaalada caadada ka xoog badan dalaalada tamyiizka dalaalatu tamyiiz in sifaadka dhiiggu leeyahay wax lagu kala soocaa wakhtiyada qaarkood bay dalaaladaasi iyadoo joogtaa haddana ay noqonaysaa hayru muctabara biitifaaq aljamiic sida hadday aqalulxayd ka yaraato ama akaralxayd ay ka badato yani ayaa ka mida marka ka dalaaladiisu marnaba aynay dhacayn iyo ka dalaaladiisu wakhtiyada qaarkood ay baaqanayso waxaa xoog badan ka dalaaladiisu marnaba aynay baaqanayn akarulxaadiisna waa siday kuso arortay waata kale nebigu sala allahu alay slam ma istifsaarin miyaa tamyiizi leedahay mise ma lihid markuu amrayay inay caadada u noqoto qaacidaduna waxay tahay tarku listifsaari fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazalu mansilata alcumuumi fi lmaqaal caado macluuma haddaynay lahayn oo ay mubtada'a tahay ama way lahaan jirtaye way ilowday qadran wa mawdican mid walba nisyaan taam oo dhammaystiran baa kaga dhacay goortuu ku bilaabmi jirayna ma garanayso qadarku ahaana ma garanayso tarjicu ila tamyiiz tamyiiz bay u noqonaysa tamyiizku waa maxay waa sifaadka dhiiggu leeyahay inay ku kala soocdo kana xayda kan baan xayd ahayn sifaatkaa lagu kala soocaya ha ahaado xagga midabka bacdi waxay ku soo koobaan quwadaa lagu kala soocaya dhiigga markaasaa quwadii waxaa lagu fasiraa ima billown wa ima bilkhilda wa ima biriix waxaa lagu daray bita'allum qul huwa adan oo inuu adan yahay baa laga qaata dhiigga xanuunka yeelanaya waa damulxayd nooc wajca ama xanuuna ayuu iska yeeshaa wakhtiyada qaarkood billowni waalriixi wa bita'allumi wa khildatin wa riqatin dami bacdi baa beydkaa ku cabiray anwaacda tamyiizku ku dhacay ima bilown wa ima biriix wa ima bita'allum waa inay xanuun dareemayso markuu soo baxayo dhiiggaas wa ima bilkhilda tamyiizka markay u noqonaysaa waa inay leedahay tamyiiz saalixa hadday tamyiiz weydo tamyiiz saalix in la ictibaariyo u ahday weydo caado macluumana aynay lahayn sida waxa weeye waa mubtada'a ah, dhiiggina waa sifa waaxida ama muctaado way ahaydee way ilowday tamaaman ama tamaaman may ilaawine tiradii maalmaha way xasuusantahay laakiin mawdicii bay ilowday waxay u noqonaysaa markaas hadday tiradii horta xasuusan tahay oo mawdicii ay ilowday tiraday qaadanaysaa waxayna ka soo tirinaysaa marka ugu horraysa ee dhiigga uu ku yimi hadduu dhiiggani kala googo'ayo marka uu ku bilaabmayo yacni dhiiggii baa markaa wuxuu maqnaanaya oo kale laba maalmood inta kalena waa mustamirro waa joogta awalkay ka soo tirinaysa qadarkii caadadeedu ahayd haddii mawdica aynay ilaawine mawdica xasuusan tahay laakiin maalmihii ay ilowday cadadkii cadadka waxay qaadanaysaa haalibu nisaa cadadkay xaydaan haalib nisa waxaanay ka tirinaysaa mawdicay xasuusan tahay waxay garanaysaa masalan eh, bisha tobankeeda ashahru alqamari markay tahay inuu xaydkaasi ku bilaabmi jiray laakiin qadarku istimraari jiray garan mayso ma lix bay ahayd ma shan bay ahayd ma toban bay ahayd ma labayo toban bay ahayd ma siddeed bay ahayd kala garan mayso waxay qaadanaysaa sittata ayaam aw sabcata ayaam oo haalibu ay xaydaan ayay cala taxari walijtihaad ku qaadanaysaa dabeedna waxay ka soo tirinaysaa mawdica ay garanayso inay xaydku ku iman jireen waxay garanaysaa haddaanu jirin laa qadran walaa mawdican xaydki midna ku garanayso oo waa mubtada ama muctaado way ahayde way ilowday tamaaman tamyiizna male tamyiiz saalixi meesha ma yaal maxay samaynaysaa waxay u noqonaysaa tarjicu ilaa caadati ghaalibi nnisaa dumarka badankoodu intay xaydaan bay u noqonaysa masaladana waa masalada ugu khilaafka badan adayga adagtahana waxaa ku tusinaya a'immadu ikhtilaafka aqwaashooda imaamka keliya isu khilaafay waayo suuradan saddexaad imaam axmed wuxuu ka arbacu riwaayaat afar riwaayo kala duwan ixdaahunna tajlisu aqala alxayd wahaaniyatu akarahu wahaalithatu haalibahu wa sittun aw sabcun waraabicatu caadata nisaa'iha shaafici wuxuu ka leeyahay laba qowl axaduhuma tajlisu aqalahu wahaani haalibahu maalik wuxuu ka leeyahy saddex riwaayo tajlisu akar alxayd wahaaniyatu tajlisu caadata lidaatiha wa aqraaniha dumarka la da'da ah ee la nooca ah intay caadada helaan oo kale ayay iyaduna fadhiisanaysaa oo salaaddii ka fadhiisanaysa wahaalisatu tajlisu caadatahunna watastadhiru bacdaha bihalaa riwaayada ayay saddex maalmoodoo istidhaara la raacinaysa istidhaarka waxaa la gaara maalik marka waa daciif laakiin saas aawadeed ba xataa maalikiyada qaarkood ay daciifiyeen uu ka mid yahay ibnu cabdilbar waxau uhi xadiiska ku soo arooray waa daciif mar labaadkana ixtiyaadku wuxuu ku yimaadaa salaaddii in lala yimaado la ilaaliyo oo wujuubkii la fuliyo baa ixtiyaadku ku dhisay ee fii tarki asalaa ixtiyaadku ku iman maayo marka daciif wey buui waxaynuga jeednaa khilaafka badan ee ku jira masalada wuxuu ku caddaynayaa adayga masaladu leedahay taasuu ku caddaynaya sida saxiixa insha allah sheikhuna taxriiriyey uguna dhownaahu waa in markaa la qaato haalib nisaa intay xaydaan oo qadarka xadiisku sheegay ah sittata ayaam aw sabcata ayaam haddii caado macluumo aynay lahayn tamyiiz ay wax ku kala soocdo dhiiggan oo wanaagsan oo hadda saalixu ah in la aqbalana aynay lahayn oo dhiiggii sife keliya ku suganya ama sifaat mudariba oo aan loo qaadan karin in tan xayd lagu ictibaariyo uu noqdo dariiqa u furan markaa wuxuu noqonayaa inay haalibu nisaa intay xaydaan ay xayd nimo u qaadato haalibu nisaana waxay xaydaan sittata ayaam aw sabcata ayaam haddaba goormaa laga tirinaya lixdii maalmood ama toddobadii maalmood xaggee laga tirinaya waxaa laga tirinayaa min awali maa ra'at iddama markii ugu horraysay ee dhiigga ay aragtay bay ka soo tirinaysa maalintii ugu horraysay dhiigga ay aragtay hadduu ahaa yowm alkhaamis maalan min ashahri ayaa dhiiggu ku bilaabmay xayd ka horreeyey istixaadadana ma jirin markaa ugu horraysay dhiiggu ka yimina waa istimraaro wuxuu noqday mid daa'ima maalintaasay ka soo tirinaysaa min kulli shahri bil kastoo qamariya maalinta shanaad ee bishu shan tahay laga bilaabo waxay ictibaarinaysaa nafteeda inay tahay xaa'id toddobadii maalmood ama lixdii maalmoodba inay tirsanayso takhyiirna maahee dumarka qaraabadeedu noocay u badan yihiin ma lixday u badan yihiin mise toddobaday u badan yihiin taasay iyaduna ka qiyaas qaadanaysa ka warran hadday garan weyday goortuu ku bilaabmay way ilowday maalintuu ku bilaabmay taarikhdeedii may dabdin hadday kala garanayso nuska hore iyo nuska dambe ku ahaa hadday kala garato oo bimacnaa garasho tafsiiliyo bidabdi ah baynay garanayne garasho caama waxay garanaysaa inuu shan iyo tobanka dambe gudaheeda inuu ahaa asaxiix markaa waxay u noqonaysaa inay ka tiriso shan iyo tobanka dambe awalkiisa inay ka tiriso haddii laakiin aynay garanayn gooruu bisha ka ahaa ma awalkuu ka ahaa ma dhexduu ka ahaa ma aakhirkuu ka ahaa ma bartankuu ka ahaa ma kala garanayso kula daalika ma garanayso marka la weydiye waxay leedahay laa adri laa adri laa adri garan xaggay ka tirinaysa waxay ka tirinaysaa min awali shahri bil kastoo qamariya awalkeeday ka soo tirinaysaa lixdaa maalmood ama toddobadaa maalmood marka intaasi dhammaato dabadeed way maydhanaysaa nafteedana waxay ictibaarinaysaa inay daahir tahay waana tukanaysaa waana soomaysaa fuqahada qaarkood waxay leeyihiin waa qallaynaysaa soonkii ay soontay waa inay qallaysaa ilaa ay ku waajibiyeen mutaxayirada taa ay yidhaahdeen laba biloodoo sooma wax ka badan oo waxay yidhaahdeen waa inay markaas soontaa mar walbana waa inay maydhataa mar walba waxaa dhici karta ta mutaxayirada ay yidhaahdaan markaa marna ka tegi maysay kuleeyihin soonka marnaba ka tegi mayso mar walbana waa maydhanaysa waayo waxaa dhici karta mar walba inuu dhiigga ka ka'ayo dhiigga xaydka calaa kulli xaal soon qalliya hadduu ku waajibaayo nebigaa sheegi lahaa calayhi salaatu wasalaam ixtiyaatan inay waxaweye bil kale soontaa hadday waajib ku tahay oo ka ziyaado ah qadarkaa nafteeda ay ictibaarinaysa xaydka waa lixda maalmood ama toddobada maalmood sida dumarka kale xaydkiiba u qalleeyaan oo kale wax ka badan hadduu saaran yahay waa la sheegi lahaa wa ta'khiru albayaani can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmac wakhtigii nabigana sala allahu aleyh wasalam dumar badan baa mustaxaadaad noqday ilaa toban dumara ayaa noqday waatay qaar ka cabireen qad istuxiidat fii zamaani lmustafa banaatu jaxshin sahlat wabaadiya wa hindu asma sawdatun faatimatu wa bintu marsadin rawaaha raawiya asalka nadmiga suyuuti baa lahaa laakiin qaaruu ka tegey ee miduu qalad ugu daray aawadeed baa qaar tacdiiliyeen kama fii bacdi shurax qad istuxiidat fii zamaani lmustafa banaatu jaxshin saddex habloodoo walaaloo ilmo jaxshi ah waxay noqdeen mustaxaadaat maa saddex sahlatun waa sahlatu bintu suhayl wa baadiya waa baadiyatu bintu khaylaan waa hindu waa hindu bintu abi umaya waa ummu salama ummu salama magaceeda waxaa loodhan jiray hindu waa hindu bintu abi umaya ummu salama asma waa asmaa bintu cumays sawdatun waa sawdatu bintu zamca iyo faatimatu waa faatimatu bintu abi xubaysh iyo bintu marsad qad istuxiidat fii zamani almustafaa banaatu jaxshin sahlatun wabaadiya wa hindu asma sawdatun faatimatu wa bintu marsadin rawaaha araawiya tobankaa dumara tobanku waxay ahayd mustaxaadaat nebiga calayhi asalaatu wasalaam lagama soo rarin axkaamta culammada qaarkood ixtiyaatan ay laazim uga dhigeen iyadoo dumarka qaarkood caadadii ay isku istimraartay oo ay leeyihiin fala athuru haddana wax mutaxayiraa ah lama soo rarin axkaamta mutaxayire laga tartiibiyeyna laguma sheegin shareecaduna waa kaamil waa dhammaystiranta marka sidaas aawadeed gabadha waxay ictibaarinaysaa markii ugu horraysay dhiiggu ka yimay ka soo tirinaysaa toddobada maalmood ama lixdaa maalmood sababtay uga soo tirinaysaa markaa ugu horreeya waa maxay al fi dami aladii kharaja min alraximi annahu damu xayd asal waxa ah dhiigga raximka ka soo baxa inuu xayd yahay inuu istixaado yahay inuu xayd yahay keebaa asala dhiigga raximka ka soo baxa waxaa asal ah inuu yahay xayd may asalkii isaga ah damu istixaada waa khilaafulasli lasli waa arrin caarid ah saas aawadeed waxaa la ictibaarinayaa kii asalka baa lagu dhisaya min awali shahri maxaa looga tirinayaa haddii aan la garanayn goortii ugu horraysay oo ku bilaabmay waxay noqonaysaa bisha markii la eegay bishoo dhanna dhiiggu joogo in hor laga tiriyo iyo in dib laga tiriyo in dhex laga tiriyo inta waxa ugu awlaysan in awalka laga tiriyo oo waa ka awlaysantahay aakhirka in laga tiriyo iyo dhexda in laga tiriyo oo gabadha waxaa la yaqaanaa bishii dee haaliban bishii hal mar bay xaydaa xaydku inuu idiraab ku dhaca mooye haaliban bishii hal mar bay xaydaa marka maadaama la ictibaarinayo bil kastaba inay xaydayso oo sidii haalibka lagu dhisaayo dee dhiiggani bishoo dhan waa wada joogaa bil kastaba ila gaarkeedaa loo eegayaaye oo xayd iyo duhri baa ka imanaya haalibane keeba awlaysan in la yidhaahdo waxa soo horreeyey dhiiggii faasidka ahaa oo xaydkii baa dambeeyey oo dib ka yimid iyo in la yidhaahdo maya xaydkii inuu soo horreeyaynu ku ictibaarinaynaa mar haddaynan qariino kale haynin oo damu cilla ayaa dembeeyey damul asli ayaynu asal ka dhigaynaa damulcaaridna caarid baynu ka dhigaynaayoo mar dambe inuu soo deriyo taari'i yahaynu ka dhigaynaa qaacidadiina waa inoo taallaa alaslu fi dami alkhaariji min alraximi annahu damu xayd xataa yahbuta khilaafuh saas aawodee waa in laga soo tiriya min awali shahri alqamari saa waa in laga soo tiriya tacliilka ay ku dhisan tahay saas weeye waayahay wuxuu uhi sheikhu raximah wa qowluhu sala allahu alayh wasalam sittata ayaamin aw sabcatan hadalka uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam lix maalmood ama toddoba maalmood leysa litakhyiir dooransiin mid u sugan ma aha wa innamaa huwa lilijtihaad wuxuu u sugnaaday ijtihaad lagu dadaalayo lagu ijtihaadayo ma waxa weeye xaaladdaadu ma waxay ansab u tahay lixda maalmood mise toddobada maalmood bay gabadhii ku ijtihaadaysa tajtahidu hiya dariiqay u raacaysaa ijtihaadkaasi waa dumarka qaraabadeedaa bay eegaysaa hooyadeed walaalaheed eedooyinkeed habaryaraheed yani waxa weye kuwaasay eegaysaa qaraabadeeda xaggay u badan yihiin ma lixda maalmood mise toddobaada maalmood hadday lix maalmood u badan yihiin lixda maalmood bay qaadanaysa khalaas hadday toddoba maalmood u badan yihiinna toddobada maalmood bay qaadanaysa dumar qaraaba ah haddaynay lahayn ka warran dumarka beledkeeda ay joogtaa siday u badan yihiin haaliban bay ku camal falaysa hadday lixda u bataan lixday qaadanaysa hadday toddoba u bataanna toddobaday qaadanaysa marka waa lilijtihaadi wataxarii laa litakhyiir cala asaxiix bacdii culammada ka midoo yidhi waa jiraan litakhyiir laakiin saxiix maa sababtu maxay tahay gabadhima waxay khiyaar u leedahay maalinta toddobaad salaaddeeda yada ama isku waajibin karto dooran karta inay ku waajib tahay ama dooranaysa inay iska riddo ay tidhahdo waajib iguma aha maalintaa toddobaad salaaddeydu ma wujuub khiyaarkeeda ku xidhan baa in sha'at ikhtaarat alwujuub wa in sha'at ikhtaarat cadam alwujuub cibaadadan waajibada ahee bes markaa doorashadeeda bes ku dhisan maxay tahay hada khalaq cibaadadu waa in la yidhaha ima waajiba wa ima hayr waajiba wujuubkeeda waa in markaa la yidhaha qariinaa loo raacayaa haddii qariino aan loo raacin waxay noqonaysaa waa arrin shahwadeeda iyo doonisteeda bes ku dhisan iyo iraadadeeda in sha'at marka tan noocaasi dee qawaacidda shareecada ma waafaqsana marka bacdu ahlicilmi waa yidhaahdeen laakiin waa khalad saxdu waxay tahay in lilijtihaadi wataxari ay tahay fatanduru fima huwa aqrabu ilaa xaaliha minman yushaabihuha khilqatan wa sinan waxay eegaysaa cidda ugu dhowaanshaha badan xaalkeeda oo ka mida cidda shabbahaysa xagga abuurka iyo badanka iyo jidhka wa ku dhow sinan xagga da'da wa raximan iyo xagga raximka yani dumarka la da'da ay say u badan yihiin dumarka la jidhka ay khilqada ay say u badan yihiin marka raximanna waxaa looga jeeda xagga qaraabada aqaaribteedu say u badan yihiin dumarka qaraabadeeda raxim waxaa looga jeedaa qaraabadii wa fiima huwa aqrabu ila alxaydi min damiha iyo ka xaydka u dhow oo dhiiggeeda ka mida inteebaa u dhow inay xayd ictibaariso ma lixda maalmood mise toddoda maalmood wa naxwi dalika min alictibaaraat iyo ashyada waxaan ahayno oo ictibaaraadka ka mida ayay eegaysay fain kaana alaqrabu an yakuuna sittatan jacalatu sittatan hadduu ahaado ka ugu dhowaanshaha badani lixda uu ahaado lix maalmood lix maalmood bay ka yeelaysa wain kaana alaqrabu an yakuuna sabcatan hadduu ahaado ka u dhowaanshaha badani toddoba maalmoodna jacalatu sabcatan toddobay ka yeelaysa xaalu man yashbahu lmustaxaada sheekhu halkan wuxuu u baabaystay cid mustaxaadada shabbahda inuu yagana kaga hadlo xaalkooda iyo xukunkooda qad yaxdusu lilmar'ati sababun yuujibu naziifa addami min farjiha waxaa dhici karta inuu u soo deriyo qad yaxdusu lilmar'ati sababun sabab inay u soo laga yaabaa sababtaasoo yuujibu naziifa addami keensanayo waajibinaya dhiig inuu ka yimaado min farjiha xubinteeda taranka inuu ka yimaado dhiig inuu ka yimaado keensanaya ka camaliyatin fi raxim ma sida camaliyad lagu sameeyey ilmagaleynka aw fii maa duunahu ama meel ka sokaysa lagu sameeyo qarkiisa meel ka sokaysa lagu sameeyey maalan wa haadihi calaa nawcayn raximkiiba ma ahee meel raximka ka sokaysa ba camaliyadda laga sameeyey markaasaa dhiig ka imanaya wa haadihi tan dhiiggaasi ka imanaya calaa nawcayni laba nooc bay ku sugan tahay laba nooc bay u kala baxaan alawalu an yuclama annaha laa yumkinu an taxiida bacda alcamaliya nooca hore wuxuu yahay waa in la ogaado inaan gabadhan inay xayddaa suuragal ahayn camaliyadda dabadeed markii camaliyadda lagu sameeyey ama qalitaankaa lagu sameeyey dabadeed inay xayddaa ma dhici kartaba saasaa la ogyahy milu an takuuna alcamaliyatu isti'saala alraximi bilkulliyati aw saddahu bixaysu laa yanzilu minhu dam kani wuxuu ahaadoo kale ay wadalika milu an takuuna waa sida inay ahaatoo kale camaliyaddu raximka in dhammaan la wada sharoo la wada gooyo istisaal araxim bilkuliya si dhammaystiran in gunta looga jaro oo gabadhii ilmagaleenkii waa laga saaray mar haddii ilmagaleenkiiba laga saaray dee inay xayddaama dhici karto xaydku wuxuu ka imanayey ilmagaleenka guntiisuu ka imanayey oo jidaar araxim addaakhili baana xaydku ku yimi waa aw saddahu ama camaliyaddu waxay ahayd ilmagaleenkaba in la xidho waaba laysku tolay waa la xidhay khalaas si oo aan dhiig uga soo baxaynba oo dhiig uga soo degi karaaba aanu jirin fa haadihi almar'atu laa yahbutu laha axkaamu almustaxaada gabadhan oo kale axkaamu lmustaxaada u sugnaan maayo wa xukmuha xukmu man tara sufratan aw kudratan aw rutuubatan bacda aduhri ee xukunkeedu wuxuu ahaaday oo qura xukmu man tii xukunkeeda tara sufratan ta ku daray naga taadu ka tuuray man taraa sufratan waa tii aragtay cawlitaanka aragtay cawliin bay aragtay aw kudratan ama waxay aragtay wasakh wasakh oo kaley aragtay yacnii liidadna ku dhex jiraan dhiig ahi aw rutuubatan ama qoyaan bay aragtay bacda duhri daahirnimada dabadeed fala tatruku asalaata kama tegayso salaadda wala siyaama soonkana kama tegayso walaa yamtanicu jimaacuha mumtanic ma noqonayo midaanu suuroobayn oo bimacnaa sharcan aanu bannaanayn noqon maayo jimaacuhaa galmadeedu ee waa bannaan yahay nafyu nafyi ihbaatun walaa yajibu guslun min hada dami maydh ay jidhka wada maydhaa kama waajibayo dhiiggan maydhasho ay wada maydhataa dhiiggaa ka waajibi maayo walaakin yalzamuhaa cinda asalaati guslu dami ha yeeshee waxa ku laasimayo waajib ku noqonaya salaadda agteeda wakhtigii salaada inay dhiigga iska maydho maydha hore uu nafyinaye diiday waxay ku saabsan tahay uu yidhi waajib ma aha waa maydh jidhkao dhan ay wada maydhato sida xaydka ay uga maydhanaysay oo kale kaasi waajib maaha uma saarna laakiin dhiigga iyo meesha dhiiggu gaadhay in la maydhayo sheikhu waa sugaya walaakin yalzamuha cinda salaati ghuslu dami jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan addamu kulluhu najas dhiiggu dhammaantii waa nijaas baa jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay qabaan ilaa bacdi culammada ka mida ah ay sheegteen ijmaac culammadu ku ijmaacsan yihiin dhiiggaasi ama dhiig xayd ha noqdo ama dhiig nifaas ha noqdo ama dhiig istixaado ha noqdo ama dhiig jidhka kale ka soo baxayba ha noqdeen ayu dam waa nijaas waxay fuqahada qaarkood yidhaahdaan inta yar yasiirka ah ee waxa yar ah la cafiyaa marka walaakin yalzamu ha yeeshe waxaa laazim ku ah cinda salaati salaadda agteeda wakhtigii salaadda agteeda uslu dami waa markay doonayso inay markaa tukato ama wakhtigii salaaddu soo galo inay dhiigga iska maydho wa an tucasib cala alfarji iyo in xubinta taranka ay xidho khirqatan maray ku xidhaysaa wa naxwaha iyo wax la mida ayay ku xidhaysaa litamnaca khuruuja dami si ay u diiddo oy si hortaagto soo bixitaanka dhiiggu soo baxayo in dhiiggu soo baxo si ay u mancido u diiddo uma tatawa'u intaa dabadeed way weysaysanaysaa lisalaati salaadda ayay u weysaysanaysaa walaa tatawada'u laha salaaddii uma weysaysanayso ilaa bacda dukhuuli waqtiha wakhtigeedu markuu soo galay dabadeed mooye ka hor iskama sii weyse qaadanayso marka xilliga salaadu soo galo ayay weyse qaadanaysaa in kaana lahaa waqtun kasalawaati alkhamsi waa haddii wakhti ay leedahay salaadaasi sida salaadaha shanta ah oo kale markuu wakhtigeedu soo galo bay weyse qaadanaysa ay iska maydhaysaa dhiiggii xubinta wax ku xidhaysaa si aan dhiiggu u soo bixin weysaysanaysaa dabeedna tukanaysa waa haddii wakhti u sugan yahay oo salaadani xilli gaara ama wakhti gaara ay leedahay sida salaadaha shanta wa ila haddii wakhti gaara salaadani aynay lahayn fa cinda iraadati ficli salaati ka nawaafili mutlaqa yani waxay dhiigga iska maydhaysaa ay gufaynaysaa oo ay weyse qaadanaysaa salaada samaynta la samaynayo markay doonaysa agteeda xilligaasay shaqooyinkaa qabanaysa kannawaafil mutlaqa taasi waxay ahaatay waa sida sunnayaasha sii daysan aan wakhti ku xadidnayn yani waxaa jira waxa la yidhaha nawaafil mutlaqa ayaa jira nawaafil mutlaqa waa maxay waa nawaafil ama sunnayaal aan xilli go'an lahayn sunnayaashu waxay u qaybsamaan sunnayaal xilli go'an leh ama salaaddii bay qabli ka yihiin oo waa ka horeeyaan ama waa bacdi oo waa ka dambeeyaan ama waa duxa oo wakhti gaaray leeyihiin wakhtiga duxada ama waa qiyaamu leyl oo wakhti gaaray leeyihiin hadda maaragta salaadaha caynkaasi waxay leeyihiin xilliyo la yaqaan waxaa jira salaad aan naafila mutlaqa ahoo ruuxu qabtaa iska saarayo awqaadda aan nahyiga ahaynoo dhan ayuu intuu doono tukanaya hadduu doono intaasoo boqoloo ragcadood buu tukanaya se maydaan maqaal weligiinn intaasoo boqoloo ragcadood waxaa la soo naqliya bacdu salaf inay tukan jireen kula yowm iaa raka ita miata raka lix boqoloo ragcadood ama shan boqoloo ragcadood waxaan jeclahay inay qaarkood sheegeen ba alfi waxay noqonaysaa naafiladii mutlaqada ahayd buu iska wadaya iminka wakhtigii nahyigaa baxay gelinka hore hadduu iska wado markaysa marka xoo marba laba ragcadood tukado markuu labadaa ka baxo laba kale laba kale laba kale laba kale intuu wadi karaa markaysa marka ilaa qubayl aduhri insan ragcadood talo ka iman karaa asalaatu khayru mawduuc faman shaaa falyastaqila waman shaa falyastaksir naafilada mutlaqadu waa sugan tahay adilana waa leedahay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wax la dhigo bimacnaa la sameeyo salaad baa ugu fiican kii doona inuu farabadsadaa ha badsado kii doona inuu yaraystaana ha yaraysto markaa naafila mutlaqa ayaa jirta naafilada mutlaqa ah xilliga ay doonaysa inay tukato bay iska soo maydhaysaa dhiigga ay soo gufaynaysaa mawdicii dhiigga ay weysaysanaysaa dabeedna salaaddii bay toos u gelaysa inay dib uga dhigto maaha aha masalanoo kale intay e, gabadhii dhiiggii iska soo maydhay xilligii salaaddii waaba joogayba ama xilli gaaraba ma lahayne goortay doonaysay inay tukatay e, sidan samaysay dabeedna gabadh baa u timiyo sheekay iska qabsatay midday iska joogto iska sheekaysay waxay leeyihiin aksar kuwa inay dib ugu noqotaa oo wixii hore xaaladdeedu xaalad idiraar bay ahayd dee degdeg wixii inay u samaysaa la rabay marba haddii ay markaa waxa weeye wakhtigii ka dib dhacday waa inay shaqadii dib u soo qabataa oo dhiig iska soo maydhaa ay soo gufaysaa wax nadiifa ay soo weysaysataa dabeedna toos salaaddii u gashaa athaani nooca labaad an laa yuclama imtinaacu xaydiha bacda alcamaliya inaan la garan xaydkeedu inuu mumtanic yaho aanu suuroobayn lama garan bacda alcamaliyati camaliyadda dabadeed markii qalliinkaa lagu sameeyey dabadeed inaan xayd ka iman karin mid la ogyahay maaha inaan xayd ka iman karin camaliyaddaa dabadeed lama ogsoona bal yumkinu waxaa suuragala ah an taxiida inay xaydo fa haadihi xukmuha xukmu lmustaxaada tan xukunkeedu waa xukunkii mustaxaadada wayadullu lima dukira qawluhu sala allahu alayh wasalam lifaatimata binti abi xubaysh waxaana ku tusinayaa arrinkaa la sheegay hadalkuu nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam faatima binti abi xubaysh inamaa daliki cirqun kaagaasi wuxuu ahaaday qura cirq waa xidid furmay walaysa bilxayda xayd maaha faida aqbalat ilxaydatu fatruki sala xaydku markuu yimaado salaadda ka tag faina qawlahu maxaa yeelay hadalkiisa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam faida aqbalat ilxaydatu xaydku markuu soo qaabilo yimaado yufiidu wuxuu faa'iideynaya ana xukma almustaxaadati in mustaxaadada xukunkeedu fii man lahaa xaydun mumkin inuu ku saabsan yahay fii man lahaa tii uu u sugnaaday xaydun mumkin xayd suuragal ah oo duu iqbaalin wa idbaar inuu yimaaddo iyo inuu tago inuu soo qaabilo iyo inuu sii jeesto mid waliba ay ka suuragaltay yani marna waa imanaya marna waa tegaya amaa man laysa lahaa taanu u sugnayn miya xaydun mumkin xayd suuragal ahi fadamuhaa damu cirqin bikulli xaal dhiiggeedu waa dhiig ciriq mar walba marka wuxuu inoo tilmaamay labada xaalee kala duwane caynkaasa inay kala yeeranayaan sidaas ayuu markaa inoo tilmaamay sheikhu raximahullah marka labadaasiba calaa kulli xaal arrinkoodu waa waadix axkaamu listixaada carafnaa mima sabaqa mataa yakuunu damu xaydan wa yakuunu istixaada bimacnaa khulaasadu waxay tahay gabadhii haddaan xayd ka suuragal ahayn oo sida camaleeddii oo kale markaysaa raximkii lagu isti'saal lagu sameeyo laga wada saarayba oo ilmogeleenba aanu joogin dee xayd ma dhici karo dhiiggaas wuxuu iska noqonayaa un dee waxa weeye damu istixaada ama damu fasaad siday culamada qaar ka cabiraan culamada qaar waxay ku gaaryeelayaan damu istixaada gabar xayd ka suuragal yahay laakiin kan kale waxay odhanayan waa damu fasaad laakiin macna ahaan waa isla halkii un macna ahaan waa isla midkii un marka xayd in la ictibaariyaa muddo ma dhici karto waayo waa hayru mumkin inuu xaydba ka yimaado idan waxay noqonaysaa inay daahir inay tahay u dhaqmayso laakiin dhiiggani waa dhiig dee ka imanaya axad asabiilayn labadii sabiil mid buu ka soo baxaya weysadii waa jebinaya siday markaa jumhuurku maraan cala madhab iljumhuur qowl kalea jira oo odhanaaya haddii waxa weeye yani markaa xadasku hadduu daa'im yahay wixii kale ka jebinaye tan markaa waxa weeye cumuum balwaa baa ku sugan iyo cusri waxay noqonaysaa cudurdaar daraaddeed inaan u jebinayn markay intii uu ruux awoodi karaya la yimaado wixii kale ka soo baxaa kama jebinayo waxaynu ugu tegi doonaa kolley baxsigan laftiisa ayaynu ku arki doonaa waayahay marka waxay noqonaysaa inay daahir tahay inay ictibaarinayso xayd markaa ma imanayo carafnaa mima sabaqa waxaynu ka garanay hadalka soo hormaray mataa yakuunu damu xaydan goormuu noqonaya dhiiggu xayd wa yakuunu istixaadatan iyo goormuu istixaado noqonayo famataa kaana xaydan markuu xayd noqdo habatat lahu axkaamu alxayd waxaa u sugnaanaysa axkaamtii xaydka axkaamta xaydkuna waa macluuma wa kaana istixaadatan markuu istixaado noqdona habatat lahu axkaamu alistixaada waxaa u sugnaanaysa axkaamtii istixaadada waqad sabaqa dikru lmuhimi min axkaami alxayd waana soo hormaray qadarka muhimka ah sheegista la sheegayo oo axkaamta xaydka ka midii waa soo hormaray wa ama axkaamu listixaada axkaamulistiaado miya fa ka axkaami uhri waa sida axkaamta aahirnimada yani axkaamtii uhriga waxba kagama duwana falaa farqa bayna almustaxaadati wa bayna aahiraat farqi uma dhexeeyo mustaxaadada iyo aahiraadka dumarka daahirkaa iyo gabadha mustaxaadada ashyaadan iman doonta mooye wax kale kuma kala duwanaa alawalu wujuubu alwuduu'i calayha likulli salaa waa inay weyse waajib tahay korkeeda waajib ku tahay likulli salaatin salaad kasta inay u weysaysataa inay waajib ku tahay liqowli nabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaana sidaa u daliila hadalka nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam in habata canhu lifaatimata binti abi xubaysh oo ku yidhi faatima binti abi xubaysh ku yidhi suma tawadda'ii dabeedna weysayso likulli salaatin salaad kasta u weysayso rawaahu lbukhaariyo bukhaari ayaa soo wariyey fii baabi ghasli dami maydhista dhiigga la maydhayo baabkaasuu ku soo wariyey macnaa daalika taa macnaheedu waxay tahay annahaa laa tatawada'u inaynay weysaysanin lisalaati almu'aqata salaaddii la wakhtiyeeyo wakhti go'an loo yeelay ilaa bacda dukhuuli wakhtiha wakhtigeedu markuu soo galay dabadeed mooye ka hor inaynay sii weysaysanayn ama idaa kaanat alsalaatu hayra mu'aqata salaaddu hadday tahay midaan wakhti go'an lahayn fa innaha tatawada'u laha waa u weysaysanaysaa cinda iraadati ficliha marka salaadda inay samayso la timaaddo ay doonto markaasay weysaysanaysaa weyse qaadanaysa athaani arrinka labaad annaha idaa araadat ilwuduu'a hadday weysada doonto fa innaha taqsilu ahara addami waxay maydhaysaa raadka dhiigga wa tucasibu waxay ku xidhaysaa cala alfarji xubinta tarankana khirqatan maro calaa qutnin cudbina saaran yahay cudbigaa la doonaya liyastamsika damu si uu dhiiggu isu qabsado oo bimacnaa u joogsado oo cudbigu wuxuu ka qayb qaataa dhiiggu haddaanu badnayn inuu joojiyo oo nowcan maa uu xinjiroobo dhiiggu markuu istaagayo wuxuu isku taagaa marka shaygii saa loo saaro shaygana shaygaa yar ee khafiifka ahee yacni cufan uu yahay dhiiggii uu meesha ku qabanayaa dee kuraatu dami waxay samaynayaan inay marka waxa weeye xinjiroobaan dabeed markaa xinjir ay isku noqdaan adkaadaan dhiiggina laakiin taasi waa hadduu yar yahay dhiigu biqowli nabiy sal allahu aleyh wasalam lixamnata ancatu laki lkursufa waxaana u daliila hadalkuu nebigu ku yidhi sala allahu aley wasalam xamna waxaan kuu sifaynayaa ay isticmaala alkursufi karsaf buu qoraya laakiin waxaan filayaa saxdu inay tahay alkursufa ay isticmaala alkursufi waxaan kuu sifaynayaa cudbiga yacni inaad isticmaasho fa inahu yudhibu dama dhiigga ayuu tegsiinaya bimacnaa joojinaya qaalat fainahu akharu min dalik wax cudbi joojiye waa ka badan yahay qaala fatakhidii hawban maro samayso oo yeelo qaalat huwa akharu min dalik waa ka badan yahay qaala fatalajamii yacni ku xidh marada siday markaa samaynaysaa waxay tahay talajumka ama istidfaarka riwaayaadka qaar ku soo arooray waxaa looga jeedaa cudbiga ayay marana waxay ku xidhanaysaa dhexda waxaan u jeedaa liid mara ah liid bay ku xidhanaysaa dhexda sidii dulucoo kale bay ugu xidhanaysa markay saa ugu xidhato xubintii waxay ku gufaynaysaa cudbiga duluca ay xidhatay ee sidii dulucoo kale ah bay xaggan horena marada kale ay doonayso inay xubinta taranka ku xidho bay xaggan horena markiisa waa kaga xidhaysaa xaggan dambena way kaga xidhaysaa dabeed markaa cudbigiibuu markaa u qabanaya maradaa dhexda ku xidhan baana xagga hore iyo xagga dambe lagaga xidha marka meeshii uu ku soo adkaynayo haddii qalabyadan cusubeedda hadda la isticmaalay xafaayadaha ay isticmaashana waxay noqonaysaa kifaaya waa mawdicii waa awdays walaa yaduruha maa kharaja bacda dalik ma dhibaayo wixii intaa dabadeed soo baxa liqowli nabiy sala allahu alay wasalam lifaatimata binti abi xubaysh ijtanibi salaata ayaama xaydik yani wixii marka waxaweye soo baxe ka ziyaadaa intaas waxba kama saarna waxaana u daliila xadiikaa nebigu ku yihi faatima binti abi xubaysh salaadda ka dheerow ayaama xaydig maalmaha xaydkaaga uma iqtasilii intaa dabeed maydho watawada'i likulli salaa salaad kasta u weysayso uma sallii dabeedna tuko wainqatara addamu cala alxasiir dhiiggu haba ku soo daato yacnii salliga aad ku tukanayso haba ku soo daatee yani waxa weeyaan tuko rawaahu axmedu xadiiska waxaa soo wariyey axmed iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ayaa soo wariyey laakiin riwaayadan culamada qaarkood waa daciifiyeen waxay sanadkeeda dacfa ku jira calaa kulli xaal mas'aladan khulaasadu waxay tahay gabadha mustaxaadada ah waxay samaynaysaa goorta salaaddu ay taagan tahay ayuunbay soo weyse qaadanaysa oo dhiiggiina iska soo maydhaysaa meesha gufaynaysaa dabeedna weysaysanaysa uma tawadda'i kulli salaa bukhaari haba soo wariyey culammada qaarkood waa cilleeyeen imaam muslim wuxuu ishaaray in cilla ku sugan tahay oo wuxuu yidhi xadiiska xamaad waxaa ku sugan fii xadiisi xamaada ziyaadatu xarfin taraknaa dikrahu xaraf dheeraadoo aynu ka tagnay sheegista la sheegaayo waa tawada'ii likulli salaa wuxuu ishaaraya inay macluula tahay nasaa'i laftiisu wuxuu ishaaray inay macluula tahay oo wuxuu yidhi xamaad ibnu zayd cidaan ahaynoo soo warisay ma jirto way sheegeen bacdi kale soo wariyey laakiin iyaga laftooda waa la cilleeyey qaarkoodna dacfaaba ku sugan waayah bayhaqi wuxuu sheegay in lafdigani macluula tahay a'immo kale waxay sheegeen inay macluulo tahay ruwaadda badankooda siqaaddii waxay soo wariyeen lafdigaas isagoo aanu ku jirin culamada qaarkood calaa kulli xaal waa aqbaleen waa sugantay bay yidhaahdeen bukhaarina wuxuu ka mid yahay qolada marka aan cillayn ee aqbashay ayuu ka mid yahay marka jamaahiiru ahlicilmi calaa kulli xaal waxay ku tageen muqtada hadihi riwaaya laakiin waxaa laysku khilaafay tawada'i likulli salaama waxaa weeye salaad walba oo farala weysaqaad gaara loo samaynaya mise waxaa loo jeedaa liwaqti kulli salaa shaaficiyadu waxay leeyihiin may salaad kastaoo farala waa in weyse qaad gaara ay u samaysaa hadday xataa salaaddii jamcinayso ya waa inay duhurkiina weyse gaara u samaysaa casarkiina weyse gaara u samaysaa oo likulli salaa waxa weye riwaayada daahirkeeda qabsadeen culamada qaarkood waxay yidhaahdeen may waxaa laga tilmaamayaa likulli salaa laamku waa laamu tawqiit ay liwaqti kulli salaa sidaas aawadeed laba salaadoodoo faralah hadday jamcinayso waa kuwada tukan kartaa shaaficiyadu waxay leeyihin may salaad faral oo keliya ay ku tukan kartaa weysadaas iyo waxay doontoo sunnayaala sida waxaweye tayamumkaba ay ka yidhaahdeen yani saasoo kale yidhahdeen calaa kulli xaal mas'aladaasna saas yadaa weeye wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk